alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamed wala aali muxamed waslama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirray qiyaaskaynu ku soo jirray qaala annaadim raximah allah wahaalisu alfarcu aladii taraddada maa bayna aslayni ictibaaran wujida falyaltaxiq biayi dayni akhara min hayrihi fii wasfihi aladii yura falyulxaq alraqiiqu fi litlaafi bilmaali laa bilxuri fi alawsaafi wuxuu sheikhu tilmaamayaa qiyaaska nooca saddexaad ee waxaa la yidhahdo qiyaas shabah ayuu ka wahaalisu nooca saddexaad ee anwaacda qiyaaska ka midi alfarcu aladii taradada waa farcigii ku noqnoqonayo dhex yaalay maa bayna aslayni laba asal dhexdood ictibaaran wujida wujida waa la helay ictibaaran yacnii ictibaar la ictibaarinayo la qiyaasanayo ayaa markaa la helay iska takmilo falyaltaxiq biayi dayni akara ha haleelo labada ka badan min hayrihi ka kale ka badan fii wasfihi aladii yuraa wasfigiisa lagu arkaayo ka markaa ka kale ka badan oo awsaafta badankeeda uu ka waafaqsan yahay kaas ha haleelo falyulxaq araqiiqu addoonka ha la haleeshiye fil'itlaafi baabi'inta la baabi'iyey bimacnaa la dilay bilmaali xoolaha laa bilxuri xorkayaan la haleeshin fil awsaafi xagga sifooyinka wuxuu sheekhu ka hadlayaa qiyaaska nooca la yahay qiyaasu shabah waxaanuu tilmaamayaa qiyaasu shabahu inuu yahay farac kala dhex yaalla laba asal maqiiskaasi wuxuu kala dhex yaallaa maqiisu calayhi laba ah oo mid haddii laga qiyaasto waa ka duwanaanayaa ka kale haddii laga qiyaasto xagganna waa u egyahay oo sifaat buu ka shabbahaa xaggan kalena waa u egyahay oo sifaat kale uu ka shabahaa labadaa uu kala dhex yaallee labada mid walba uu shabaha ku leeyahay ka sifaatkiisu u sii badan yihiin baa la haleeshiinayaa waa nooca ay ka cabbiraan halabat alashbaah culammada qaarkood ay ka cabbiraan halabat lashbaahi huwa alajwadu culamada qaarkood waxay leeyihiin qiyaasu shabah waa ka sii ballaadhan yahay ee khalabatulashbaahu waa nooca ugu sii fiican qiyaasu shabah culamada qaarkood waxay yidhaahdeen masalada qiyaasu shabah usuulka masale igaga dhibaato badan ma arag waayo awsaafta waxay u qaybsantaa ama munaasib ama tardi haddii wasfigu munaasib yahay oo xukum in lagu xidho uu saalix u yahay munaasib buu noqonayaa maslaxaana ku xidhan isaga in lagu xidho midna waa tardi oo xukunba laguma xidho awsaaftii qaar waxaa loo qaybiyaa qaar tarti ah tarti maxaa looga jeedaa waa wasfi layska tuurayo xukum in lagu xidho aan saalix u ahayn ka tuuli waalqisar waa sida dherarka iyo gaabnida iyo ashyaada noocaasoo kaliihi waxaa la yidhaahdaa tarti baa la yidhahdaa lama arag xukun sharciga oo lagu xidhayo midnaba wasfi tarti ah waxaa jira xataa awsaafta qaarkooda abwaabta qaar marka la joogo waxay yihiin munaasib abwaab kale marka la joogana wuxuu noqonayaa dardi waa kalunuusa waaddukuura waa sida labnimada iyo dhadignimada axkaamaha qaarkood labka iyo dhadig waa ku kala duwanaadaan axkaamaha qaarna kuma kala duwanaadaan masalanoo kale baabulxuduud marka la joogo addukuura waalunuusa waxay noqonaysaa wasfi muctabara mise waxay noqonaysaa wasfi tardi ah wasfi tardi ah waayo xad sharciga oo la odhanaayo waxaa ku kala duwan labka iyo dhadiga lama hayo alzaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata alsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma yani waxa weye labada mid walba gacanta in la jaraa waajib wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma mid la odhanayo nus baa laga dhigaya ma jiro marka baabulxuduud alunuha wadukuura waa wasfi tardi laakiin abwaabta qaarkood marka la joogo waxay noqonaysaa wasfi muctabara wasfi muctabara ayuu noqonayaa oo axkaamtu ku kala duwanaanayso oo ayna isku mid ka noqonayn ashyaada qaarkood baa la odhanayaa raggii iyo dumarkii nus bay isu yihiin waxay noqonaysaa wasfi xukun kala duwaya inay ti baab baabulxuduud dardi buu ku yahay marka midna waxa weeye dardi wuxuu ku yahay fii jamiici alabwaab midna dardi wuxuu ku noqonayaa aanu muctabar ku noqonayn uu noqonaya mulqan fii bacdi alabwaabi duuna bacd marka culamada qaar waxay yidhaahdeen labadaa inuu mid noqdun bay tahay laakiin bacdu ahlicilmi baa ka jawaabo waxay yidhahdeen munaasibkiiba wuxuu noqonayaa munaasibun bidaat iyo munaasibun bitabac ya noocii marka waxaweye munaasibka ahaa ee munaasabada lagu sheegaa daata ahaan bay ugu sugantay kaa kan shabahana tabac ahaan bay ugu sugantay bimacnaa daatadiisa munaasib yaanu u noqonayn laakiin waa laasimsanayaayoo tabacan bay ugu sugnaanaysaa baa laga tilmaamaya marka faracii laba asal kale dhex yaalla waxaa la haleeshiinayaa ka uu shabah badan yahay calaa sabiili mithaal addoonka addoonkii haddii la dilo ma mag baa laga bixinayaa kalxurri sida xortoo kale mise waxaa laga bixinayaa qiime yaa labada kee baa laga bixinaya wuxuu kala dhex yaallaa hal yulxaqu bilxuri ma xortaa la haleeshiinaya mise maalkaa la haleeshiinaya looga qiyaasanaya marka laga eego inuu yahay insaan mukallaf ah inuu yahay marka taa laga eego oo takaaliiftii sharcigu ay fuulayso wuxuu shabahayaa insaankii xorta ahaa liannahu insaan mukallaf waayo waa insaan mukallaf ah marka laga eego kownuhu yubaacu wa yuuhabu wa yuuras inuu ahaaday mid waxa weeye la iibinayo oo la bixinayo oo la dhaxlayo xaggaana dee maalku ku tirsan yihi marka idan dee maalka haddii la baabi'iyo sidii loo qaandhabayoo kale in loo qaandhabo ayay markaa noqonaysa labada haddii la eego ka uu markaa shabah u sii badan yahay waxay yidhahdeen xagga maalka ay culammadu yidhahdeen xagga maalka ayay markaa yidhahdeen oo sifaatka xaggaasay u badan yihiin sida xoolaha loo iibsanayo oo loo iibinaayo oo loo rahmayo oo loo bixinayo oo loo waqfayo oo loo dhaxlayo ayaa inta mid walbana isaga addoonkiina ay ku imanaysa rahan baa laga dhigi karaa waa la iibin karaa waa la iibsan karaa waa la dhaxlayaa yacni ashyaada noocaasi maadaamay ka imanayso waa in lagu qaandhabaa qiimo lagu qaandhabaa qiimahaasi wuxuu noqonayaa marba intuu sayladda ka joogo hadday addoommo jiraan ayuu noqonayaa mar waa qaaliggaroobayaa haddadduna magta ha ka bato hadduuduna aksar min addiya ha noqdo hadduu doonaa taatabaysan ha noqdo marba qiimihiisu wuxuu joogo ayuunbaa marka waxa weeye magtiisu ay noqonaysa wuxuu idhi sheikhu raximahullah wahaalisu alfarcu ka saddexaad waa farcii alladii taraddada ku noqnoqdo kala dhex yaalay maa bayna aslayni bayna aslayni maadu waxay noqonaysaa masiida litawkiid aziyaado ictibaaran wujida waa la helay ictibaaran yacnii qiyaas la qiyaasanayo labadaa dhexdooda laga qiyaasanayaa la helay falyaltaxiq ha haleelo ama la yidhaahdo weji kale ictibaaran wujida wuxuu laba asal kale dhex yaalla ictibaaran ay liictibaarin qiyaas daraaddeed qiyaaskaasoo wujida la helay saasaa mala fiican wuxuu kale dhex yaallaa oo ku dhex noqnoqonayaa maa bayna aslayni ay bayna aslayni laba asal dhexdood ictibaaran ay liictibaarin qiyaas la qiyaasanaya daraaddeed ictibaarkaasoo wujida la helay falyaltaxiq ha haleelo biayi dayni akara labadan ku u badan yahay min hayrihi ka kale uga badan yahay fii wasfihi sifadiisa gudihiis alladii kaasoo wasfiga ahoo yuraa lagu ogsoon yahay ama yuraa lagu arkaayo yuraa lagu ogsoon yahay inuu ku sugan yahay falyulxaq araqiiqu addoonka ha la haleeshiyo filitlaafi baabi'inta la baabi'iyey bimacnaa la dilay bilmaali xoolaha laa bilxuri xorkayaan la haleeshin fil awsaafi xagga sifooyinka maadaama uu xoolihii u shabah badan yahay isagii ha laga qiyaasto masxiga madaxa la masaxayo weysada gudaheeda ka saa'ir ilmasaxaat sida ashyaada kale la masaxo hadday tayamum tahay iyo hadday khufayn tahayba mar qura loo masaxayo oo xubin qura aan markaa ka badan mar aan la masaxayn ma saasoo kalea isagana mar qura la masaxaya madaxa ise waa la saddexaynayaa xubnihii la maydhaayo weysada iyadoo la haleeshiinaayo waayo masxiga madaxa la masaxaya wuxuu ka mid yahay min alacdaa'i alarbaca afartii markaa cudwi ee aayatul wuduu ku soo arooray ee saddexna la maydhaayo midna la masaxayey waxay noqonaysaa bay dhahaen qiyaasu alshabah bay noqonaysaa waxay uga jeedaan tawdiixu alqaacida masaladani waa masalada naqli ku saabsan oo yacni waxa weeye axaadiista loo daba fadhiyo culamada u arkaysa saddex goor in la masaxayo waxay leeyihin riwaayaadka qaar baa saddexda goor ku soo aroorta sida ziyaadada leh ayaanunu raacaynaa culamada kalena waxay leeyiin aksarulaxaadiis sida kale ay ku soo aroorta riwaayaadka ku soo arooray saddexda iyo waxa la midkaana waxay noqonaysaa inay macluula tahay saas aawadeed saxiixiyada kuma iman way daciifinayaan marka waxay leeyihin nebiga sala allahu aleyh wasalam maadaama mar qura masaxay dee ka badan la masixi maayo waa masale tawqiifa ah. laakiin qiyaasu shabaha waa u tusaalayaan culammadu waayahay waashartu fi lqiyaasi kownu lfarci shardiga qiyaaska loo shardinayaa waa inuu faracu ahaado munaasiban liaslihi mid munaasib u ah asalkiis filjamci kulminta uu kulminaayo inuu munaasib u yahay yacnii kulminta uu kulminayo bayna alasli waalfarci bian yakuuna jaamicu lamrayni ba'daa waxaa la yidhahdaa maxay baa'u taswiir yacnii shay baa la soo sheegayaa marka la sheego ayaa waxaa lagu caddaynaya inta ba' la geliyo siduu yahay baa markaysa markaa waxaa dabeedna lagu sheegaya waa ba'dii taswiirka la yidhaha baa'u taswiir suurada uu yahay waxa la sheegay baa lagu caddaynaya bian yakuuna waa inuu ahaado jaamicu alamrayni labada arrin waxa kulminaya munaasiban lilxukmi mid u munaasiba xukunka duuna mayni been la'aan yacnii xaaluu been ka madhan yahay sheekhu wuxuu tilmaamayaa raximahullah qiyaaskii waxaa loo shartinayaa waa inuu faracu yahay munaasib liaslihi oo bimacnaa faraca iyo asalka bimacnaa maqiiska iyo maqiisu calayhiga waa in markaa wasfiga ku sugani ee xukunka keensanaya waa in markaa aanu kala taganayn mid qura waa inuu yahay xukunkaa inuu keensadona waa inuu yahay mid saalixu ah oo uu ku keensado asalka iyo faraca mid walba wax tafaawutoo kala taganaansho ku suganna waa inayna jirin ee haddii wasfiga ku sugan asalka ee xukunka ku keensaday iyo wasfiga ku sugan faraca ee la doonaayo xukunka inuu ku keensado tafaawut ku jiro uu kala tegan yahay xaalka noocaasa qiyaaskaasi ma noqonayo saxiix noqon maayo qiyaaskaasi qiyaas saxiixa ma noqonayo munaasabadana sideeda waxaa la yidhahdaa marka hore waa in arrinkaas ay ku sugan tahay maslaxa la soo jiidayo ama mafsado la daafacaya waa inay markaa ku sugan taasaa marka hore munaasabada la yidhahdaa marka isku sina waa inay ugu sugan tahay cilladaas kulminaysa asalka iyo faraca isku si waa inay ugu sugan tahay faraca iyo asalka munaasibna waa inay xukunka u tahay inay labada meeloodba ku keensato waa inay munaasib u tahay tafaawutna waa inaynu ku jirin markaasu wuxuu noqonayaa qiyaasku saxiix ayuu noqonaya masalan nabiidkii muskirka ahaa ee wax sakhraaminayey marka la yidhaahdo khamriga waa laga qiyaasanayaa oo xukunkii taxriimka waa kala mid bijaamic liskaar waxaa la odhanayaa iskaarkii nabiidkanna waa ku sugan yahay khamrigana waa ku sugan yihin misaalka caynkaasa saynu maro hore soo sheegnay waxay uga jeedaan culammadu litawdiix alqaacida oo misaal lama bushiya baa layidhi marka waxaa lagugu tusaalayn karaa qowl aqwaasha ka mid a ah. ka calaa ra'yi alxanafiya baa tusaaluhu ku dhisan yihin waayo xanafiyadu waxay u qabaan khamri in la yidhaahdo keliya wixii laba shardi oobsaday awalan waa inuu yahay min cinab ee hadduu wax kale yahay ma noqonayo khamri saaniyan waa inuu muskir yahay shaygaasi waa inuu muskir yahay oo wax sakhraaminaya cinabna laga sameeyey oo ka soo jeedaa haddii labada sharti mid ahaan la waayo ma noqonayo khamri se laakiin jumhuurku qabaan ee saxiixa ay waxay tahay adiladuna sheegaysaa waxaa laga sameeyaa khamrinimada inay sharti u ahayn ee wax kastoo wax sakhraamiyaa uu yahay khamri waayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegay kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam haddama aragta jawaab jaban bay kaga jawaabeen sidaynu hore usoo sheegnay qaarkood oo waxay yidhahen nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa lala soo diray sharciyaadka dadka inuu u caddeeyo laakiin luqada dadka inuu baro looma soo dirin luqatulcarabna waxaa loo yaqaanay labadaa qayd shaygu markuu leeyahi u khamri yahay waa muxaamaatan lilmadhab waa qawl aan saxiixayn waa qawl baatil ah marka almuhim misaalka waxaynu uga jeednaa tawdiixu alqaacida culamo tarjiixaan aan qabin sidoodu inay sax tahayba haddana wax ku tusaalaynaysa washa'nu laa yuctaradu almihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu idan nabiidkii yuqaasu cala alkhamri fi ataxriim bijaamici aliskaar wasfigoo munaasib yacni xukunka faraca iyo xukunka asalka mid walba wax tafaawut iyo kala taganaansho ku suganna ma jiro idan wuxuu noqonayaa qiyaasku saxiix buu noqonayaa waashartu fi lqiyaasi shardiga qiyaaska loo shardinaya kownu lfarci wa ahaanshaha farac u ahaaday munaasiban liaslihi asalkiisa mid munaasib u ah filjamci kulminta ee gudaheeda waa inuu ugu yahay munaasib marka waa inuugu yahay asal mar waxaa loo isticmaalaa maqiisu calayhiga laftiis marna waxaa loo isticmaalaa xukunka ku sugan maqiisu calayhiga haddana wuxuu u jeedaa xukunka ku sugan maqiisu calayhiga ku sugan buu asal ka cabbiraya oo liaslihi isagoo yidhi ayuu wuxuu u jeedaa lixukmi alasli ayuu ujeedaa bian yakuuna waxay ku dhacaysaa inuu noqdo jaamicu alamrayni labada ka kulminaya munaasiban lilxukmi labada arrin waxaa loo jeedaa maqiiska iyo maqiisu calayhiga waa farca iyo asalka munaasiban lilxukmi xukunka mid munaasib u ah bimacnaa laa'iqu a ah inuu xukunkaa keensado oo maslaxa ay ku jirto in lagu xidho maslaxa la soo jeedaya ay ku sugantahay ama mafsada la daafacaya ay ku sugan duuna mayni been xaaluu ka maran yahay waa maana yamiinu maynan marka min waxay noqonaysaa bimacnaa amrun min maana ayay noqonaysaa wa kownu daka alasli haabitan bima yuwaafiqu alkhasmayni fii ra'yayhima wa kownu daka alasli kaasi ahaanshuhu ahaaday alasli asalka ahi ismu ishaaraa la sii caddaynaya alasli asalka ah haabitan mid sugan uu ahaaday bima yuwaafiqu alkhasmayni fii ra'yayhima wuxuu ku ku xasilayaa waxa khasmaynka waafaqaya fii ra'yayhimaa labadooda ra'yiba ku waafaqaya wa kownu daka alasli haabitan bima yuwaafiqu kownu maxay noqonaysaa raabteedii yashii kara ha waa masdar mubtada haye waa garta waa garta ku tacalluqaya haye mubtadaha khabarkiisi masaladani waa laba khabar ley laba khabar bay leedahay kown hadday mubtada dhacdo waxay u baahan tahay laba khabar khabar waxay ugu baahan tahay biictibaari kowniha min mutasarifati kana naaqisa khabar kalena waxay ugu baahan tahay biictibaari kowniha mubtada'an marka bima yuwaafiqu ayaa wuxuu dhacayaa mutacallaqeeda wuxuu dhacayaa khabarkii mubtadaha ciddii u fiirsanaysana laqbadeenna waa ka muuqatay kownu daaka kaas ahaanshuhu ahaaday al asli asalka ah thaabitan mid sugan u ahaaday bimaa yuwaafiqu wuxuu ku dhacayaa ku xasilayaa ka waafaqaya ay biladii yuwaafiqu huwa alkhasmayni fii ra'yihima wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximah ullah shardi qiyaaska loo shardinayo shardigaasi wuxuu yahay marka la qiyaasanayo xukunka asalku waa inuu yahay mid ku sugan xukunka asalku waa inuu sugan yahay oo asalka xukunkaasi ku sugan yahay oo ugu sugan yahay wax markaa cala alaqali khasmaynku inay isku waafaqaan waa inuu ku sugan yahay sugnaanshaha xukunku ku sugan yahay asalka wuxuu ku dhacayaa ima binasin aw biijmaacin aw biitifaaqi alkhasmayn mar wuxuu ku dhacaa in nas uu xukunkaasi ku sugan yahay nas baa caddaynaya xukunkaasi asalka inuu ku sugan yahay waa binasin ama xukunkaasi in asalka ku sugan yahay ijmaac buu ku sugnaaday labadaa ishkaal midna kuma jiro oo marka la yidhahdo xukunkan waxaan doonayaa faracan inaan ka qiyaasto asalkaa ka qiyaasto xukunka asalka ku sugan aan laftiisa oo kale ama isaga oo kale aan u soo gudbiyo faraca oo qiyaas ugu keeno xukunka ku suganoo sidaa iyo sidaas waxaa lagu odhanayaa asbit inuu xukunkaasi ku sugan yahay asalka aad ka qiyaasatid bee marka hore waxaad sugtaa xukunkaasi inuu asalka ku sugan yahay wuxuu ku sugayaa waxay noqonaysaa imaa binasin wa imaa biijmaacin wa ima biitifaaqi alkhasmayn saddexdaa mid bay noqonaysaa oo iyadoo asalkiiba aan la sugin xukunkan inuu ku sugan yahay wax in lagu bineeyaa ma dhici karto waayo asal aan sugnayn in wax lagu binaynayaa ka dhalanaysa asbit ilcarsha suma nqush yaa ilaa khasmigi wuxuu odhanayaa xukunkan kuuma sallimayo anigu marka hore aanay nabadgelininbey inuu asalka ku sugan yahaye marka hore caddee inuu ku sugan yahay haddanaad caddayn qiyaaskaagu wuxuu noqonayaa calaa khayri asaas inuu ku binaysiiye marka binasin hadduu ugu sugan yahay garanay biijmaacin hadduu ugu sugan yahay xukunka asalkuna garanay biitifaaqi alkhasmayn inuu ku sugan yahay ayuu sheikhu inoo sheegaya itifaaqu alkhasmaynna xuja sharciya maaha mar haddaynu xuja sharciya ahayn meesha deliil baa la doonaya xukunka in lagu sugee sidee markaa xukunkii ugu sugnaanaya biitifaaqi alkhasmayn jawaabtu waxay tahay mas'aladani baabulmunaadaray wax ka anfacays fii baabi almunaadara ayay wax ka anfacays oo munaadarada marka la joogo wax laysku waafaqsan yahay lama niqaasho waxa la niqaashaa laga wada hadlaa waxa laysku khilaafsan yahay wixii mawdicu itifaaqa waa laga gudbaa laakiin iyadoo khasmigii la oggol yahay oo ku waafaqsan yahay baan caddaynayaa dalaa'il baan ku sugayaa oon dib u noqonayaa war ka soo gudubno waa isla oggollay inay sidaa tahay hore uga soco yaa may may ilaaba ilaa waa inaan isbaatiyaa oon daliil ku caddeeyaa ta noocaasi waxa weye munaadaradii qalad bay ku tahay munaadaradii qalad bay ku tahay wixii musallama lama niqaasho haddii la isla oggol yahay waa laga gudbaa wixii kalea looga gudbaa ee laisku khilaafsan yahy mawdicu nisaaca maxallu nisaaca laga wada hadlaa marka idan baabkii munaadaraday ka anfacaysa tani waa liqaطci nizaac laakiin xujo inay tahay itifaaqulkhasmaynka laga tilmaami maayo marka fii baabi almunaadaraat marka la joogo waa in cala alaqali uu ku sugan yahay biitifaaqi alkhasmayn taas ayaa laga tilmaamaya xukunka asalku biitifaaqi alkhasmayn cala alaqali waa inuu ku sugan yahay hadduu nas ama ijmac ku sugan yahayna dee waxay noqonaysaa sidii daliilka ahayd inuu ku sugan yahay sidii daliilka ahayd inuu ku sugan yahay ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa xukunka asalku waa inuu markaa sugan yahay oo daliil ku sugan yahay daliilkaasi ha noqdo mid la sheegaayo ama mid markaa shakhsigan naftiisa mid ku sugan yacni wakhtiga uu khasmiga ku waafaqo marka daruuri maaha inuu sheegee cala aqali markaana waa inuu niyadda ku haystaa laakiin calaa kulli xaal masaladani waxa baabul baabulmunaadaraat bay ku saabsan tahay culammadana sidaa aynu sheegnay ayay markaa u dhigayaan waxaanay leeyihiin waa liqatci nisaac shardigani wa ilaa munaadaradii qalad ku noqonaysaa haddii marka la yidhaahdo ilaaba ilaa daliil ku sugyado loo salimay haddii loo sallimay wuu ka gudbayaa niqaashka waxa kale ee laisku khilaafsan yahay baa loo gudbayaa tan laysla oggolaadayna waxay noqonaysaa mid la wada sallimo oo waxa weeye sidii ay jirto loogu wada camal falo oo qiyaaskii loogu bineeyo waayo khasmiga hadduu mar qiray dib kama inkiri karo oo isagoo sallimay intuu ka noqdo tasliimkii inuu yidhahdo waxaweye qiyaaskaaga horeba dee sax ma ahayn dee sax haddaan ahayn sadiigii la hadday qalad ka yimaaddo qaladka dee keligii melihiiy waa ku wada jirnaan wuxuu ihi wa kownu daaka alasli kownu daaka kaas ahaanshuhu ahaaday alasli asalka ah haabitan mid sugan ahaaday bimaa yuwaafiqu ay xaasilun ama waaqicun wuxuu ku dhacayaa bimaa yuwaafiqu wax waafaqaya alkhasmayni labada khasmiba waafaqaya biladii kii yuwaafiqu waafaqaya ay huwa isagu maagay u noqonaysa alkhasmayni labada khasmiba waafaqaya fii ra'yayihimaa labadooda ra'yi gudahooda ku ibnu cuthaymiin wuxuu u tusaaleeyey masalan haddii la yidhaahdo jamaraadka quruurux markii hore la tuurtay oo tuurashadii mar ku dhacday mar labaad lama tuuran karo waxaana laga qiyaasanayaa biyihii la isticmaal biyihii tahaaradae la isticmaalay oo sida kuwa aan tahaaro kale loogu isticmaali karin oo maa mustacmal ay noqdeen daahir khayru mutahir ayaan markaa kanna mar labaad loogu isticmaali karin jamradii rayxtuuradkii khasmigii waxaa dhici karta inuu yidhaahdo anigu kugu waafiqi maayo xukunka asalka oo ah biyaha tahaarada loo isticmaalay maa mustacmal bay noqonayaan hadday noqdaanna dib dambe looguma tahaaro qaadan karo marka hore aanan sallimaynba dee hadduu sidaa yidhaahdo waxay noqonaysaa inuu ilaaba ilaa daliilku isbaatiyo oo ilaa qiyaaskiisu asixi maayo sababtu maxay tahay xukunkii asalka uma sallimin khasmigu mar haddaanu u sallimin waa inuu markaa binasin aw biijmaac waa inuu ku sugaa haddii aanu sugin dee qiyaaskii wuxuu noqonayaa hayru saxiix laakiin hadduu u sallimo uu ku waafaqsan yahay marka hore qiyaaskiisu waa u suuroobaya daliil ka xoog badan inuu keeno ya ayuunbuu ku burin karaa ou yidhaahdo deliil baan hayaa ka xoog badan qiyaaska oo masalada u daliila misaalun aakhar wuxuu tusaaleeyey maydha marka la maydhanayo oo janaabo laga maydhanayo masalan hadduu ruux yidhaahdo waajib waxaa ilaaba ilaa in bisimka loo qabto qiyaasan cala alwuduu waxaa laga qiyaasanaya weysada oo weysada siday waajib ugu tahay in bisimka loo qabto ayaa maydhana eh, ay waajib ugu tahay in bisimka loo qabto hadduu ruuxu yidhaahdo masalan anigu marka hore inay waajib tahayba in weysada bisimka loo qabtaanaan sallimayn ee waxaan leeyahay waa sunne dee xukunkii wujuubka wujuubu tasmiya filwuduu oo asalkii xukunka ku sugan ah ee la doonayo in laga qiyaasto ayuu marka horeba khilaafay oo yidhi sallimi maayo idan qiyaaskaasi ma asaxaya maya waayo shardi baa dee maqan xukunkaasi waa inuu asalka ku sugan yahay marka waxa weeye ilaa uu xaqiijiyo xukunkaasi inuu asalka ku sugan yahay dee uma sugmayso wuxuu keenayba xadiiska sheegaya laa wuduu'a liman lam yudkar isma allaahi calayh xadiiska sixadiisa ah haddaanu nabadgelin khasmigu ou yidhahda xadiiskani waa daciif waa caalim hebel iyo caalim hebel baa yidhi waa daciifoo ma sugna waxay noqonaysaa weli xukunkii asalka ma sugna laakiin hadduu la sallimo xadiisku inuu sugan yahay uuna la sallimo dalaalada ila waxaa dhici karta markaa duqudheeda inuu dalaalad ictiraado oo u waxaan ku xambaarayaa kamaal weyse dhammaystiran maan jirin bidaliil axaadiis fara badan inay ku soo aroortay weysada oo aan lagu sheegin kan mooyaane mid kale marka tarkiga laga tegaayo iyo khalaa'iqdii badnaydee loo sheegaya weysada iyo weysada cumuumulbal waa inuu ku sugan tahay oo ay tahay shay maalin walba la samaynaayo dhowr goor oo soo noqnoqonaya ruux welibana u baahan yahay haddii arrinka noocaasoo kale ay ahaan lahayd mid lagama maarmaan weysada u tahay xukun shaa'icuu noqon lahaa waxaana ka dhalan lahayd saxaaba inay soo naqliyaan hadduu sidaa u dhigo yacni marka taalla loo eego xadiidkan fardiga hadduuba sugnaado umuuraha caynkaasa waxaa la ysugu keenayaa in la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa kamaal iyo istixbaab ya markaa lafteeda waxay noqonaysaa weli xukunkii inuu sugay asalka dee ma taallo laakiin marka horeba hadduu yidhaahdo sow qiyaasan cala alwuduu'i maaha fii wujuubi tasmiya waan sallimayaa in weysada ay waajib tahay bisimka in loo qabto waxay noqonaysaa shardigana waa u sugnaaday idan qiyaaskii waa u ansaxaya laakiin deliil ka xoog badan hadduu keeno dee waxay noqonaysaa deliilkaa ka xooga badan baa laga hormariyey ile adilada waxaa la hormariyaa yacni siday u kala xoog badan yihiin baa loo kala hormariya masalan hadduu yidhaahdo anigu waa sallimayaa weysada in bisimka loo qabtaa inay tahay waajib laakiin qiyaaskaagan aad tidhi maydhana in bisimka loo qabtaa waajiba sallimi maayo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam lagama soo naqlin inuu maydha bisimka u qaban jiray iyo inuu yidhi yacni maydh ma leh ruuxa aan markaa bisimka u qaban axaadiista ku soo aroortay janaaba iska maydhkana mid quri ma sheegin bisim in loo qabanaayo ma sheegin haddii laha weysadii baa ku dhex jirtana waxaa laodhanaya weysadu inay ku dhex jirtaa laazima rubama inay kala hadho axaadiista qaar daahirkooda waxaa ku soo arooray maydh keliya in la sameeyo lagu kaaftoomay oo waajibkii yaraa wuxuu gudagalay waajibka weyn ya oo maydhii buu gudagalay marka eh, maadaamay sidaas tahay isimka in loo qabanayo cadamu naqliga aan la soo naqlinin maydha in loo qaban jiray baa u daliil ah inaan xukunkaasi halkaa ku sugnayn haddii arrinkaasi waajib ahaan lahaana nabigu waa caddayn lahaa sala allahu aleyh wasalam wataakhiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac waxay noqonaysaa marka qiyaaska in istidlaalkani ka qawisan wuxuu yidhi sheikhu wa shardu kulli cillatin an tatarid fii kulli macluulaatiha alatii tarid cillo kasta shardigeedu an tatarida waa inay markaa qiyaasowdo oo ay ku wada socoto fii kulli macluulaatiha waxyaalaha loo cillaynayo dhammaanteed allatii taasoo tarid soo aroortay yacanii cillada soo aroortay ee ashyaadaa loo cillaynayaa macluulaadka loo cilleeyoo dhan waa inay markaa waxaa ku dhex sugnaataa xukunkana ku keensataa lam tantaqid lafdan xaala aynay lafdi ahaan burin walaa macnan macna ahaanna aynay burin wayna ku sugnaatay falaa qiyaasa qiyaas saxiixi kuma sugna fii daati intiqaadin cillo u saaxiiba buritaan u saaxiiba qiyaas saxiixoo ku sugani ma jiro musjalan yacnii xaal la itlaaqay oo aan waxba la kala qaadin wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah shardi shuruudaha cillada ka mida shardigaasi wuxuu yahay cilladaasi waa inay noqotaa cilla mudtarida waa inay noqotaa waxaan weynayn naqdi ka maranta bacdu ahlicilmi waxay cabbiraan mutaridatan muncakisa waa inay labadaba tahay mutarida muncakisa laakiin labadiiba shiikhu wuxuu kaga kaaftoomay mutarida keliya inuu yacni wuxuu tilmaamayaa xukunka iyo cilladaasi waa inay isla wareegayaan oo halkay culammadu ka yidhaahdaan alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadama xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaansho mid walba marka macnal itiraad waxaa laga tilmaamaya cilladii baa la helayaa marka xukunka la helo xukunkiina waa la helayaa marka cillada la helo saasuu ku fasiraya ibnu cusaymiin iyo culamo kaleba marka waxa weeye mutarida muncakisa baa labadii shayba laysku daray waa inay labadiiba tahay xukunka iyo cilladaasi waa inay isku xidhan yihiino markastoo cilladu joogto xukunku waa inuu joogaa markastoo cilladu maqan tahayna waa inuu xukunku maqan yihi naqdi bay u saaxiib tahay maxaa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamaya cilladiiyo xukunkii baa kala hadhay way dhici kartaa xukunku inuu joogo cilladuna ay maqnaato haddii xukunku yahay mid u saaxiiba eh, cillooyin kala duwan laakiin hadduu cilla waaxida leeyahay waa inaan xukunkaana la helin iyadoo cilladu maqanta cala sabiili misaal waa dhici kartaa xukun keli ah inuu cillooyin kala duwan yeesho eh, qatliga cid dilkiisu bannaanaanayo mar waxaa keensanaya qisaas mar kale waxaa keensanaya irtidaad ruuxu ridooboo diinta ka noqday mar kale waxaa keensanaya inuu yahay zaani muxsan ah guur hore inuu soo maray haddana dib ka sinaysay waa cilal mutacadida waxay keensanayaan xukun keli ah cilladani markay maqnaato cillo kalaa nafsulxukmi oo qatliga a ah keensanaysa waayo xukunka ayaa wuxuu yahay duu cilalin mutacadida cillooyin kala duwan oo cadad u saaxiiba mid labuu yahay oo cilla waaxida male xaalka noocaasoo kale ah ee sidaasoo kale ay tahay waxba yeeli mayso xukunkii in la helay oo cillo kale keensatay waxaa la mid ah weyse jabka weyse inay waajibto mar waxa keensanaya wax sabiilaynka ka soo baxay mar waxa keensanaya hurdo inuu qofku seexday ya mar kale waxa keensanaya inuu markaa taabtay gabadh ajnabiyad ah calaa qawli man yaquulu dalik mar kale waxa keensanaya aklu luxuumi alibil cinda man yaquulu dalik marka xukunkii cilal kala duwan buu leeyahay cillooyinka kala duwan baa marba mid keensanaya marka xukunkii inuu joogo iyadoo cillo ay maqan tahay xaalka noocaasa qaadix noqon maayo laakiin haddii la garanaayo xukunkaasi cillo keliyuu leeyahay waxaa la rabaa inaan xukunkaa la heli karin iyadoo cilladaa la helo mooyaane taasi waa qaybtaas qaybteeda kale waxay ku saabsan tahay cilladaa soo joogta waa inaan xukunkaa la waayin waana tanaqdiga hadda loo isticmaalayo cilladaa soo joogtaa waa inaan xukunkaa la waayin ee iyadoo cilladu joogto haddii xukunka la helo waxaa la odhanaya intaqadat ilcilla cilladu waa burtay baa la odhanaya waayo xukunkii baa la helay biduuni wujuudi alcilla iyadoo cilladii aynay joogin marka qaadix ma tahay mise maaha mas'alada hadalkani ku saabsan yahay waa taa dambe in cilladii oo xukunku ka madhan yahay suuro laga helaa qaadixun lilcillati ma yahay oo qiyaaskii wax ma yeelayaa mise maya madaahibta qaarkood waxay qabaan qaadix maba ahba waana sida xanafiyadu ay qabaan in badan oo maalikiyada ka midina ay ku tageen iyo xanaabilada qaarkood waxay ula baxeen takhsiisulcilla oo sida cumuumka lafdiga caamka loo khasiso oo takhsiis u galo ayaa cilladana loo khasisaa oo takhsiis u galaa markaan idan waxay odhanayaan haddii la helo cilladii oo joogto xukunkii la waayey daliilna lagu sugo taas khusisat ilcillatu cilladii baa la khasisay oo xukunkii halkan ma keensanayse waa laga reebay daliilkaa ka reebay cilladiina waxba ma yeelin culamo badan siday mareen waa saas imaamu shaafici siduu maray aksarkii shaaficiyana ku raaceen waa in cilladaas oo joogta haddii xukunka la waayo inay noqonayso qaadix shay dhaawacaya qiyaaskii cilladu cilanimadee dhaawacaya hadduu cillada cilanimadee dhaawacana qiyaaskiina waa dhaawacay naqdi marka waxa u bixiyey baa layidhi shaaficiy tafaasiil badan oo kale culammada qaarkood ay mareen oo ikhtilaafaad badan baa masalada ku yimi masalada taqsiir cillo qaarkood ka cabbireen qaar yidhahda waa qaadixun mutlaqan qaar yidhahda waa khayru qaadixin mutlaqan qaar yidhahda waxa weye hadday cilladu tahay mansuusay qaadix tahay hadday mustanbado tahay maaha maya cagsiga hadday mustanbado tahay qaadix tahay hadday mansuuso tahay maya maya haddii waxa weeye ay u baaqatay lifaqdi shartin aw liwujuudi maanic qaadix ma aha haddii kale waa tahay qowl odhanaya inay mustasnaa masalada laga reebay tahay mooye haddii kale waa qaadix qowl odhanaya haddii waxa weye jamiicu lmadaahib ay ku soo wada aroorto oo ay wada bushinayso markaas inay qaadix ahayn haddii kale waa noqonaysa kalcaraaya bayc calayha baycu alcaraaya rukhso gaara ku sugan masale qaacidadu ay tahay inay ribo noqoto oo adiladu ay sheegaysaa laga reebay wa mustafnaa oo rakhasa rasuululah sala allahu alay wasalama fi lcaraaya ila aakhirihi laba shay oo isku jinsi ah bimacnaa isku nooca baa laysku iibinaya waa timir iyo rutab marka laysku iibinaayo laba shay oo isku jinsiya ah, sida rutab iyo timir sharti maxaa ahaa mithlan bimilin yadan biyad waa inay noqdaan labadaa shay laba shay oo isla-eg oo aan ziyaado innaba kala lahayn haddii waxa weeye ziyaado ay kala yeeshaan waxay noqonaysaa ribo marka mislan bimisli baa shardi ah waxa kaloo shardi ah iyo dembiyad mislinimadaasi waa inay tahay mid la ogsoon yahay oo cilmi lagu ogaaday waa in la ogaadaa inay isleeg yihiin waatay yidhaahdaan culammadu aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul waa qaacidun in laga jaahil yahay inay isla eg yihiin oo aan la garanayn inay isla eg yihiin waxay la mid tahay in la ogsoon yahay inay kala badan yihiin aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul haddaba bayca bayculcaraaya la yidhaahdo iyadoo laga jaahil yahay inay isla eg yihiin oo aan la ogsoonayn oo cilmi yaqiina taa lagu ogeyn ayaa laysku iibinaya haddana ay bannaan tahay waayo waa rukhsa khaasa qadar mucayanaana la banneeyey xaajadaana loo baneeyey masale reer baa wuxuu u baahan yahay rutab timirna waa haystaa xaajaa keensato rudabkuu u baahan yahi rudab haddaba markaa waxaway geed saaran ama rudabkii waaba laga soo gooyeyba wuxuu doonayaa timir inuu ku iibsado lacagna ma haysto uu ku iibsado xaajana rudabkii waa u qabaan xaalka noocaasa waxa bannaan rudabkii in la qiyaaso oo marka la qiyaaso lagu iibiyo bilkharsi ayaa lagu iibinayaa taqdiir iyo qiyaas baa lagu iibinayaa timir markaasaa la intaasoo timira baa la siisanaya leekaanshaha isleegyihiin lama hubo kharsi baa lagu sameeyo geedkaaba hadduu doono ku yaalliyo ta kale hadhow wuu nuqsaamayaa waa kii xadiisku sheegayey markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam timirtiiyo rutabka in la isku iibiyo ayanqusu arutabu idaa yabis qaaluu nacam qaala falaa idan marka iyadoo caynkaa ay tahay baa qaacidadaa laga reeboo laga istisnooday waa masale mustasnaa culammada odhanaysa hadday mustasnaa tahay mas'alada waxba yeeli mayso tanoo kale cuskanayaan qolyaha odhanaya jamiicu lmadaahib hadday ku soo wada aroortana qaadix maaha haddii kale waa tahay waxay leeyihin waa kalcaraaya caraaya qaacidadoodii jamiica almadaahib waa ka hor imanaysa ila waa masale mustasna ah marka hadday sidaasoo kale tahay qaadix ma noqonaysa haddii kale waa noqonaysa calaa kulli xaal ilaa khamsata qowlan ayay gaadhsiiyeen masalada waxaana fiican in la yidhaahdo haddii mustasnaad ay too laga reebay ama la yidhaahdo haddii waxa weeye maanic yacni daliil leh aawadeed xukunku u baaqday wuxuu noqonayaa inaynay qaadix ahayn saasaa ugu roon insha allah calaa kulli xaal shardigani wuxuu ku saabsan yahay cilladu markastay joogto waa inuu xukunkaasi la joogaa si ay uga dhalato alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman wa shardu kulli cillatin cillo kasta shardigeedu an tatarid waa inay qiyaasowdo oo ay ku wada socoto fii kulli macluulaatiha macluulaadkeeda dhammaanteed tatarid waxaa loo jeedaa waa in cilladii markastay joogto yacni macluulkii waa inay la joogtaa shaygii loo cilaynayo xukunka ah ilaaba ilaa waa inay markaa waxa wada socdaan oo xukunka aan la waayin iyadoo cilladu joogto allatii tarid cilladaas oo soo aroortay lam tantaqid xaalaynay burin lafdan xag lafdi ahaan walaa macnan iyo xag macna ahaantoonna lafdan waxaa laga tilmaamaya bimacnaa lafdigii cillada yacni markaa intiqaad aanu ku dhicin oo iyadoo lafdi ahaan baa u joogta aan xukunkii la waayin calaa sabiili misaal waxaa la yidhi alqatlu bilmusaqali yuujibu alqisaasa kalqatli bilmuxaddad dilka wax lagu dilo shay culusoo malaasan oo aan jidhka gelaynin wuxuu waajibinayaa qisaas kalqatli bilmuxadad sida dilka lagu dilaayo shay af leh waaljaamicu baynahuma alqatlu alcamdu alcudwaan waxaa kulminayaana waa qatliga camdiga ah ee bareerka ah ee xadgudubka ah haddamaaragta marka waxaa weeye cilladii waxay tahay mid marka waxa weeye ku sugan alqatlu alcamdu alcudwaan baa cillada lafdigeedu yahay cilladii oo ku sugan yacni xukunkii waa inaan u baaqan ila madaahibta qaar baa waxay leeyihiin sida xanafiyadoo kale alqatlu bilmusaqa alqisaasi kama timaado ilaaba ilaa waa shardiya inuu shaygu muxadad yaho af leeyaho jidhka gelaya ya saas aawadeed burka weyn hadduu markaa waxaweye ku dhufto oo dee waxaweeye madaxa uu ku bashaaqiyo ama dhagax weyn baabuu soo qaada ya da madaxiba saasuu isku noqdo waxay ku leeyihiin qisaasi ka iman mayso wahada khala ya waayo qatligii camdigaaha meesha waa ku sugan yihi alqatlu camdu muxuu ahaa waa dilka lagu dilo bimaa yaqtulu haaliban shay sida badan wax dila waa in lagu dilo masalada la yidhaahdo dee abu xaniifa lagu yidhi warniyow dhagax weyn dee hadduu markaysagaa oo dee aad u weyn uu ku dhufto ya yani qisaasi ka imanayn markaasu maya maya walow daraba biabaa qubays marna waxay usoo naqliyaan biabuu qubays qolyaha ku yara tuuraya wax kale iska daaya buurta abuu qubays hadduu soo qaadi lahaa dhagax yar baa sheegaysaan hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran buurta inuu soo fujiyo buurta isagoo sida sidaa ugu dhufto loo qisaasi maayo ya ama masaladaay saa ka sheegaan bi abaa qubays iyadu wejay leedahay alluqatu alqasri wa qasruha min naqsihinna ashharu waa yahay marka waxaa kaloo soo gelaya tusaaleel kale waalidkiibaa wuxuu dilay weladkiisii wuxuu ku dilay wax sida badan wax dilaa waa qatli camdi ah oo cudduwaan ah dilku waa badrheedh waana xadgudub waxaanu ka dhacay min alwaalidi liwaladi qisaastii ma ka imanays qisaastii ma ka imanays dee cilladii oo joogtaa waxa la waayey xukunkii bidaliil laa yuqaadu alwaalidu liwaladihi idan naqdiba ha ku sugnaadee qaadix ma aha waayo limaanicin ayaa xukunka u baaqday maanic daliil leh ayaa keensaday xukunkan inuu baaqdo marka cilada cilanimadeedii waa burtay la odhan maayo dee xadiiskan baa sheegaya laa yuqaadu lwaalidu liwaladihi maanicnimada in maanic meesha yaallo maanicaasi wuxuu yahay alubuwa idan laa taas culammada qaarkood waxay ku sii darayaan marka horey cillada ka dhigayaan murakabo markaase waxay leeyihin alqatlu alcamdu alcudwaanu limukaafi'in min hayri abin yacnii intaasi markay dhammaystirantay cilladii tahay marka calaa haada iyaga agtooda lantiqaada cilladii maba burinba waayo dee qayd ay cilladu lahayd baa maqan markay leeyihiin macnan yacni macnihii cillada oo jooga xukunka haddii la waayo waa saas macnihii cillada oo joogta haddii xukunka la waayo saasay noqonaysa masalan waxaa la yidhi zakada maxaa loo waajibiyey sakada waxaa loo waajibiyey lidafci xaajati alfaqiir xaajada faqiirka in la daafaco oo la riixo ayaa loo waajibiyey waxaa loo odhanayaa oo ashyaada qaarkood oo aan zaka ka waajibin dee maal xaajadii faqiirka lagu daafici kari lahaabaa meesha yaalle cilladiina waa joogtaa oo macna alcilla ayaa jooga haddana eh, xukunkii ma joogo xukunkii ma joogo marka taasna waxay noqonaysaa iyaduna caynkaas ayay noqonaysaa marka calaa kulli xaal cilladu waa inay tahay mid waxa weeye markastay joogto xukunku la joogo lam tantaqid lafdan xaal aynay ah burin xagga lafdi ahaan walaa macna iyo xag macna ahaan midnaba falaa qiyaasa qiyaas ma jiro fii daati intiqaadin cillo buritaan u saaxiiba gudaheed qiyaas ma jiro musjalan xaal la itlaaqay waalxukmu min shuruudihi an yatbaca cillatahu nafyan wa isbaatan maca walxukmu xukunkana min shuruudihi shardiyadiisa waxaa ka mid a ah an yatbaca inuu raaco cillatahu cilladiisa uu raaco nafyan wa isbaatan yani ay fi nafyi yani waayitaanka la waayaye la nafyinayo ee la odhanaya ma joogo waa inuu ku raacaa uu sii tawdiixinaya waa inuu nafyiga xaggiisa ku raacaa iyo wa isbaatan sugista markaa waxaa lafteeda waa inuu ku raacaa macan labadoo isla jira labada mid walba waa inuu ku raacaa fahiya alatii lahu xaqiiqan tajlibu fahiya cilladu allatii tajlibu lahu xaqiiqan waata xukunka soo jiidaysa yacnii sababay soo keensanaysa wa huwa aladii laha kadaaka yujlabu xukunkuna wuxuu noqonayaa kala soo jillaabaye la keenaayo ayuu noqonaya yani wuxuu tilmaamayaa sheikhu xukunka iyo cilladaasi waa inay isku xidhan yihiin oo yacni hadda wuxuu ka dhigay shuruudaha xukunka inay ka mid inuu noqdo taabican lilcillati inuu noqdo cillada mid raacay oo aan cilladaa ka hadhayn hadday cilladu joogto xukunku la joogaayo hadday maqan tahayna ay la maqnaanayso tii hore wuxuu ka dhigay sharti cadami ah uu cillada u dhigayo inkastoo labada noocba isshabbahaan oo midkood ka kale uu ka dhalanayo haddana waxa weeye taana wuxuu ka dhigay shuruud alcilla inaan intiqaad ku dhicin ma shardi cadami ah xukunkana wuxuu u yeelay shardi wujuudi ah oo inuu cilladii raacayo oo marka cillada la helo xukunka la helayo oo marka cillada la waayena xukunka la waayayo yacni alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman waa in labadaasi saa isugu xidhnaadaan cilladuna waxay noqonaysaa jaaliba lilxukmi tacabiirta markaa culammada ay ku cabbiraan qaarkood ayay ka mid tahay inay yidhahdaan waa jaalib qaar waxay yidhahan waa sabab qaar waxay yidhahan waa muqtadi qaar waxay yidhahan waa manaad manaad waa laga cabiraa saab waa laga cabbiraa mustadci waa laga cabiraa muqtadi waa laga cabbiraa cillo waa laga cabbiraa jaamic waa laga cabbiraa yacni mucarrifo waa laga cabiraa xukunkay ku garansiinays jaalibo iyo mu'asiro iyo muujibo iyadana waa laga cabbiraa inkastoo culammada sunnada u abtirsadaa ay yidhaahdaan daatadeedu iyadu jaalib ma aha ee waxaa loo jeedaa waa jaalibun biidni illaah ama waxa weye waa mu'asirun biidni illaah mu'asirun biidni illaah weeye ama waa muujibun biidni illaah laa bidaatiha muujiba bidaatiha inay tahay waxaa qaba qolyaha muctasilada ayaa qaba waayahay waalxukmu xukunka min shuruudihi shuruuddiisa waxaa ka mid a ah an yatbaca inuu raaco cillatahu cilladiisa nafyan wa isbaatan ay fi nnafyi waalisbaat xagga diidmada iyo xagga sugista mid walba waa inuu ka raaca macan labadoo isla jira yacni mar kastoo cillada la helo xukunkaas helitaankiisu waa inuu ku xidhnaadaa cillada isaga cilada haddii la waayona isaga la waayo taa kale waxay ku saabsanayd suuro waa inaan la helin cilladii ay ku sugan tahay oo xukunkii laga waayey ya tanna waxa weye waa ka sii eh, caamsan tahay kaasoo xataa suura laga hadlayey marka calaa kulli xaal tanna xukunkaa loo shartiyey taana cilladaa loo shartiyey fahiya cilladu allatii lahu xaqiiqan tajlibu waa ta xukunka soo jillaabay soo keenaysa lahuuda damiirku wuxuu u noqonayaa xukunka yandhab ahaan waata xukunka usoo soo jiidaysa wa aladii laha kadaaka yujlabu isaguna waa ka markaa la soo jilaabayo oo loo soo jillaabayo cillada yacni weeye bimacnaa xukunkiiyo cilladu saasay isugu xidhan yihiin baydka dambe marka wuxuu sii cilaynayaa oo sii tawdiixinayaa markuu ku yihi walxukmu min shuruutii an yatbaca ayuu tan kusii caddaynaya faslun laa xukma qabla bicati arasuuli bal bacdaha bimuqtada daliili walaslu fi lashyaai qabla sharci taxriimuha laa bacda xukmin sharci bal maa axalla sharcu xalalnaahu wamaa nahaana canhu xaramnaahu waxaysu lam najid daliila xilli sharcan tamasakna bixukmi alasli mustasxibiina alasla laa siwaahu wa qaala qawmun didda ma qulnaahu ay asluha taxliilu ila maa warad taxriimuha fii sharcina falaa yurad sheekhu waxau uhi raximah ullah laa xukma qabla bicsati arasuuli xukum ma jiro intaan rasuulka sala allahu alayh wasalam lasoo dirin ka hor wax xukumi ma jiro xukum sugan ma jiro bal bacdaha bimuqtada daliili markii rasuulka lasoo diray sala allahu aleyh wasalam dabadeed ayuu xukunku jirayaa waxaanu ku jirayaa sida daliilku keensanaya walaasul fi alashyaai qabla sharci asal waxa waa ashyaada qabla sharci yacnii sharcigu intaanu soo aroorin ka hor taxriimuhaa inay xaaraan tahay laa bacda xukmin sharci xukun sharcii markuu yimid dabadeed sidaas markaa uma itlaaqna inay taxriim tahay waxay noqonaysaa uun sharciga in la raaco bal maa axalla asharcu xallalnaahu wixii sharcigu xalaaleeyo waa ka xalaal yeelanaynaa oo xalaal baanu u ictiqaadinaynaa wamaa nahaanaa canhu xaramnaahu wuxuu inaga reebay sharciguna waa xaaraantinimaynaynaa bimacnaa xaaraan baynu u ictiqaadinaynaa waana ka tegaynaa waa ka dheeraanaynaa waxaysu lam najid daliila xillin waxaysu lam najid markaynaan helin daliila xillin daliil xalaaleeye aynaan helin nadmiga marka la akhrinayo lama tanwiininayo laakiin asaalatan dee way iska tanwiinsan tahay macnaahaan yacni carabi ahaan nadmigaa keensaday tanwiinta inuu diida waxaysu lam najid daliila xillin sharcan ay fii sharci sharciga gudihiisa daliil xalaalaynaya haddaynu weyno tamasakna bixukmi alasli waxaynu qabsanaynaa xukunkii asalka mustasxibiina alasla mustasxibiina alasla xaal asalka aynu istisxaabayno u heshanayno laa siwaahu wax asalka ka soo hadhay shayga asalkiisa wax ka soo hadhay aynan weheshanayn ama qaadanayn wa qaala qawmun didda maa qulnaahu qowm culammada ka midii waxay yidhaahdeen sidaa aynu nidhi si kulliddii bay yidhahdeen ay asluhaa taxliilu asal ashyaada waxa u ah xalaalayn ilaa maa warad wuxuu soo arooray mooyaane taxriimuhaa xaaraantinimaynta la xaaraantinimanaya ay soo aroortay mooyaane fii sharcina sharcigeenna ay ku soo aroortay xaaraantinimaynta la xaaraantinimanaya falaa yurad yacni lama radinayo markaas sharcigeenna ay ku soo aroortay taxriimkeeda wuxuu kaga hadlayaa meeshan laba masalo masala waxay ku saabsan tahay xukmu lashyaa qabla wuruudi sharci yacni xukunka ashyaadu ay leedahay intaan sharcigu soo aroorin ka hor masalena waxay ku saabsan tahay bacda wuruudi sharci maxaa u asala ashyaada waa kan laba masalo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk